lqamiisi qamiiska dherarkiisa iyo walkummi gacanta meesha laga xiranaya weeye dherarkeeda iyo walizaari hoosguntigii weeyaan wa طarafi اlcimaamati camaamada darafkeedii dheeraa iyo wa taxriimi inuu xaaraam yahay in la caddeeyo isbaali shayin in la dheereeyo shay min dalika intaa ka mid ah calى sabiili اlkhuyalaa'i kibiryada uu ku jiro weliba wa karaahiyati in la nacay min hayri khuyalaa hadduunan kibir lahaynna inay tahay nahyi iyaduna oo macnaha iyadoo xaraamay ahayd ayuu hadduu kibir ku sii darsadana ka sii darayaa sidaas weeye macnuhu wa can asma waxaa laga wariyey binti yaziid alansaariya asma binti yaziid bni sakan baa la oran jiray radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa kummu qamiisu rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam qamiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam kumkiisu wuxuu ahaa kumku waa laga xiranayo wuxuu ahaa ila rusaqi rusaq waa cumacmaha weeyaan halkaa lafta ah ayuu nebigu gaarayey salawaatu اllah wasalaamu calayh ila rusqi halkaasuu gaarayay rawahu abu daawuud watirmidiy wa qaala xadiiثun xasan waa ka gaabnaan karaa ama wax yar waa ka dheeraan karaa dhib ma laha bacd riwaayaat ayaa ina ku soo arooray wa qaala tirmidiyu xadiiثun xasan wa can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma ana اnabiya salى اllahu عalayh walih wasalama qaal nebiga alle wuxuu yidhi man jara thawbahu qofkii jiida dharkiisa khuyalaa'an kibriya isla weynan lam yandur illaahu ilaahay ark eegi maayo lam yandur illaah ilaahay ma fiirinayo ilayhi xaggiisa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha qofka dharkiisa jiida waxaa loola jeedaa anqowga wixii ka hooseeya ama qoobka wixii ka hooseeya ee dhar ah wuxuu doonaba ha ahaado macawiis ha noqdo sarwaal ha noqdo qamiiskii dheeraa ha noqdo wax allaala wuxuu noqdaba dharka ragga looma ogolo anqowga ama qoobka wixii ka hooseeya markii qofkii jiida khuyala'an kibriya isla weynan u jiida macnaha jiiditaankiibaa waxa weheliya kibriya isla weynan mise sifada jiiditaankeedaaba kibriya isla weynan ah. sida saxa ah sifada jiiditaanka naftirkeeda waxay tahay kibir iyo isla weynan sida riwaayado kale waa ku soo arooreen abubakr bn alcarabina uu ku tilmaamayo tacaaridat alaxwadi sharxi sunan tirmidi markuu soo aroorinayey xaafid ibni xajar baa ka soo qaatay fii fatxi ilbaari buu isna ku tilmaamay man jara thawbahu qofka maradiisa jiida khuyalaan kibir lam yandur illaah ilaahay ma fiirinayo ilayhi xaggiisa nadradanna waa nadratu raxma na eegitaan la ilaahay ma eegayo ama eegitaan cadaab ahaa kaa waa la eegayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha hadduu sidaa yidhi saxaabadii dib bay isugu laabteen raggii meesha ka hadlay waxaa ka mid ahaa abuubakar asidiiq faqaala abubakar wuxuu yidhi yaa rasuula allah inna izaarii aniga maradaydu hoosguntiga ama go'aan hoos ka qabaa yastarkhii hoos buu iiga dhacayaa lafdi kalena wuxuu ahaa ina ixdaa shiqaya izaari marada aan qaba darafkeeda ayaa yastarkhi iga foorarsanaya hoos u dhacaya ilaa an atacaahadahu inaan ilaaliyo mooye marada darafkeedaa hoos iga dhacaya marka maxaan yeelaa abubakar dhowr cillaba waa isku darsade kow caatu ahaa waa bari yaraa dharkaa ka dhacdhacayay waa ilaalin jiray laakiin saasay tahay haddana daraf baa iga dhacaya maaha maradii oo idil darafkeeda iga dhacaya maxaan sameeyaa faqaala lahu rasuulu llaahi sal allahu calay waslm rasuulka alle marka waa la hadlo wuxuu yidhi innaka adigu lasta ma tihid minman qof yafcaluhu samaynaya khuyalaa'an kibriya isla weynan adigu uma samaynaysid oo macnuhu waa maxay waa takhsiis abibakr abubakar waa laga gooni yeelay rasuulkaa ka gooni yeelay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qof kale ma dhihi karaya anigu sidaasoo kale ahay may maxaa yeele abubakar nebigaa caddeeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh adigu nebiga kuma sheegin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh rawaahu lbukhaariy baa wariyey warawaa muslimun bacda xadiidka qayb ka midana muslim baa soo saaray وعn abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu ana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhi laa yandur allahu ilaahay ma fiirinayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaahay ma fiirinayo ilaa man qof jara iisaarahu maradiisa jiiday bataran kibriya isla weynan u jiiday adduunka in lagu ciqaabana waa mudan yahay aakhira in lagu ciqaabana way tahayba maxaa yeele kibirka ilaahay baa iskale oo keliya subxaanah wa walahu lkibriyaau fi samaawaati walard kibirka ilaahay baa iskale oo keliya makhluuq ma kibri karo laa yanduru allahu ilaahay ma eegayo yowma alqiyaamati ilaa man qof ma eegayayo jara izaarah maradiisa jiiday baطran kibriya u jiiday muttafaqu calayh wa canhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala canhu can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaal nebiga alleh wuxuu yidhi halkan warka waxaa la inoo sheegayaa jarrigaa la sheegayo ee jiiditaanka xaggee ka bilaabanaya maa asfala xadiidkan marka nebigu wuxuu noogu caddeeyey meeshii ay ka bilaaban lahaydba maa asfala wixii ka hooseeya min alkacbayni maa asfala wixii ka hooseeya dharkii weeyaan min alkacbayni anqawyadii ama qoobabkii oo min alizaari maradii ah fa fi naari weeyaan maradaada wixii ka siyaadsan anqawga iyo qoobka waa naar weeye ku talagal rawaahu lbukhaariyu baa wariyey walidalika imaamu dahabi raxmat ullahi tacaala calayh markuu tirinayay alkabaa'ir dembiyada waaweyn ee lagu naar mudanaya waciidkii ku soo arooray xadiidkanuu keenayey sifada iyo tilmaantana waa izaarka oo la jiido ama isbaalka waxaa la yidhaahda inay ka mid tahay waxyaabaha lagu naar mudanayo maxaa yeelay qofkii cawro uu asturaya male dharka intaa ziyaadada cawro ma asturayo oo qurux ma keenayo waxaan kibir ahayn uu keenayo ma laha wa can abi darin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu can اnabiyi sala allahu alayh walih wasalam qaala wuxuu yidhi alaaatun saddex laa yukallimuhum allahu ilaahay la hadli maayo yowma alqiyaamati eegitaan baan soo arkaynay hadalna daray hadal naxariiseed ma leh hadal cadaab mooye alaaatun saddex laa yukallimuhum allah ilaahay la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah walaa yanduru ma fiirinayo ilayhim xaggooda walaa yusakiihim ma tahirayo dunuubtooda dhaafi maayo walahum waxayna leeyihiin cadaabun aliimun cadaab aad u xanuun badan afar shay bay isku darsadeen inuusan ilaahay la hadlin inuusan ilaahay xaggoodaba eegin inuusan ilaahay dembigooda dhaafaynin inay leeyihiin cadaab aliima ah, afartaas cadaab ayaa la isugu darayaa saddex weeye dadka ka mid ah qaala markaa wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi abi der faqara'ahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka alla waa akhriyey alaaa miraarin saddex marmar buu ku celceliyey oo qaala abu der wuxuu yidhi khaabuu wakhasiruu khaabu way hoogeen wakhasiruu way khasaareen man hum ya rasuul allah saddexdaa aad sheegaysa wa wa'yo alaaatun laa yukalimuhum allah ywma alqiyaamati wlaa yanduru ilayhim wlaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim alaaatun laa yukalimuhum allah yani shanigooda weyn saddex mar buu ku soo celcelinaya nebiga calayh salaatu wasalaam siay ummadda ugu baraarugto arrintaana isaga ilaaliso camalkaana camal wanaagsan mahe inay ka fogaato macnihi abidar oo arrintii la yaabay baa marka wuxuu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam khaabuu wakhasiruu way hoogeenoo way khasaareene man hum yaa rasuul allah wa aya dadka noocaas ah hadduu marka tafsiilkii noo gelayaa nebiga inoo sheegaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala wuxuu yidhi saddexdooda qabso oo ka ugu horreeya almusbil weeyaan ka dharkiisa dheereeya ee dhaafiyo anqowgii loogu talagalay ragga dumarka waa laga sooci doonaa way inoo iman doontaa riwaayadda xadiidkooda way inoo iman doonaa almusbilu waa raggii dharka ka dheeraynayey sarwaal ha noqdo qamiis ha noqdo macawiis ha noqoto go'a ha noqdo xagga hoose laga qabo camaamadiio inta lasoo soo dhereeyey dhulka jiidaysa ha noqdo wax allaala wuxuu ahaadaba almusbilu waa ka dharka dheeraynaya ka labaadna waa almannaan qofka abaal sheegadka badan anaasaan kuu yeelay anigaa waxaan kuu sameeyey anigaa abaalkaa hebel u galay dadkiibuu ku galladaysanaya yani u sheeganaya wey camalkaa isaga ahna waa buraya maxaa yeele yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubطiluu sadaqaatikum bilmanni wاlأda ilahay baa inoo diiday subxaana wa tacaala fii suurati اlbaqara ilahay waa inoogu diiday subxaana wa tacaala marka manigu waa abaalkii oo lagu sheegto qofka wixii loo galay ee loo taray oo la sheego saasaan yeelay kanaan sameeyey kanaan sameeyey wax wanaagsan maaha haddaa ilaahay u samaysayna ilaahay u dah inaad sheegatid ma aha bini aadamkuna ma jecla ka saddexaad waa wlmunfiqu ku bixinaya silcatahu beeciisii iibinaya bilxalfi lkaadibi dhaar beenu ku iibinaya wallaahi intaasuu anigu iga joogaa wallaahi intaasaan ku soo iibiyey waxaan ka faa'iidaya wallaahi waaba inta waana been wey ilaahay wejigiisuu ku dhaaranayaa been buuna sheegayaa si ay dadka oga gataan intaasuu ii joogaa wallaahi anigaba waana beentii weeye marka qofkaana maadaamuu ilaahay ku dhaartay loogana qaatay ilaahay dhaartiisa subxaanah wa tacaala magaca alla uu ku dhaartay darteeda looga qaatay ilaahay wuxuu ku ciqaabayaa afartaa ciqaab maalinta qiyaamaha rawaahu muslimun wa fii riwaayatin waxaa ku soo arooray lahu almusbilu izaara kelmada izaarka lagu daray oo macnaha waa kan dharkiisa dheeraynaya وعن بن cmر waxaa laga wariyey radي الlه tacالى canهma can النabiyi slى الlه عlيه وآlه وsلم qaala wuxuu yidhi alsbaalu fi اlإizaari wاlqamiisi wاlcamaamة alsbaalu isbaalkii fi lizaari buu galaa izaarku waa go iyo hoosguntiga wuxuu ahaadaba xagga hoose wixii laga xirto wاlqamiisi weeyaanoo wixii kor laga soo xirto ee hoos gaara ama qamiiskaynu naqaano hadda kaynu dhahno ama shaarkii dheh ama waxa doontaba dheh ama jaakadiiba dheh wاlcimaamatina waa la mid intuba man jara shay-an qofkii jiida shay oo intaaba ka mid ah khuyalaaan kibir lam yandur illaahu ilayhi ilaahay xaggiisa ma dhowrayo yowma alqiyaama ilahay ma fiirinayo dhinaciisa maalinta qiyaamaha rawaahu abu daa'uud ayaa wariyey wnisaa'iyuna waa wariyey biisnaadin saxiixin wa abi jurayi waxaa laga wariyey jaabir bni sulaymaha radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu rajulan nin baan arkay yasduru nnaasu can ra'yihi dadku ay qaadanayaan ra'yigiisa nin baan arkay shaam weeye meeshu haddaan imid dadkii wax allaala waxay isku soo khilaafaan way u imanayaan ra'yigiisayna qaadanayaan wuxuu yidhaahdaba ra'aytu waxaan arkay rajulan nin yasduru nnaasu dadku ay ka fulayaan can ra'yihi ra'yigiisa ay qaadanayaan laa yaquulu shay-an shay ma dhaho ilaa sadaruu canhu way qaadanayaan wuxuu dhahaba shay ma dhaho ilaa way qaadanayaan qultu waxaan idhi man haadaa wa ayo kani qaaluu waxay idhaahdeen rasuulu ullaahi weeyaan waa saxaabi waan imid nebiga calayhi salaatu wasalaam wax allaala wuxuu ma yaqaana nebiga wax allaala wuxuu dhaho dadku way qaadanayaan way qaadanayaan war wa aya kan ninkan wa aya sidaa ah qultu waxaa laygu yidhi rasuulu ullaahi weeyaan sala allahu calay wasalam marka waa nin saxaabi ah waa soo islaamay laakiin wuxuu ahaa dadkii meelaha kale joogay uu soo ambabaxay magaalada madiinuu yimid magaalada hadduu yimid masaajidkii yimid dadkiibuu u yimid waaba qof halkan fadhiyo oo ra'yi allaaliya ra'yigu yidhaahdaba la qaadanayo ma oga inuu rasuulka yahay calayhi salaatu wasalaam waxay ku tusinaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuusan iska fadili jirin saxaabadiisa oo qof dadka ka mida uu ahaa salawaatu wasalaamu caleyh qofka hariibkaa ah markuu yimaado muunan aqoonsan jirin riwaayadaha qaarkood waxaad arkaysaa inay weydiinayaan oy leeyihiin ayukum muxamed war ragga meesha fadhiyo kiine muxamed ah nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa u dhawaaqoo dhaho waaika ka garan jirin salawaat ullahi wasalaamu wax looga fadilo oo looga sooco ummadda looga garto ma jirin salawaat ullahi wasalaamu marka haddaan aqoonsaday inuu nebigii yahayba qultu waxaan ku idhi calayka asalaamu yaa rasuul inuu salaamu doonayaa laakiin aqoon uma laha islaamka badan saxaabigan isaga marka salaamtu nebiga ku salaamay maxay noqotay inuu yidhaahda calayka asalaamu salaam korkaaga ha ahaato yaa rasuul allah asalku muxuu ahaa assalaamu calayk laakiin wuu kala rogo wuxuu yidhi calayka asalaamu yaa rasuul allah lamaratayni laba mar baan ku celceliyey qaala nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh baa baraya wuxuu yidhi laa taqul ha dhihin calayka asalaamu ha dhihin maxaa yeelay calayka asalaamu taxiyatu lmowta weeye kuwa dhintay salaamtooda weeye qul laakiin qofka nool waxaad ku dhahdaa assalaamu calayk saas dheh qaale wuxuu yidhi qultu waxaan idhi anta rasuuluullah ma yaqaano anta adigu rasuulullahi miyaa tahay waa loo sheegay inuu hubsaduu doonayaa qaala wuxuu yidhi ana rasuuluullah anigu waxaan ahay rasuulkii ilaahay alladii kaasoo idaa asaabaka durun rasuulkii allaan ahay alladii allahaasoo waxaa isoo diray ilaahay alladii allahaasoo idaa asaabaka durun dhib hadduu ku taabto fadacawtahu aad barido kashafahu canka kaa faydaya allah isoo diray allihii haddii dhib uu ku taabto aad barido xaggiisa kaa feydayey waidaa asaabaka hadduu ku asiibo caamu sanatin sanad abaara ina waa rimiyi wey sanad abaara hadduu ku asiibo oo fadacawtuhu aad barido ambatahaa laka ilaahay kuu soo saarayey dhulka daaqa kaaga soo saarayey oo roob keenayey wey macnaheedu waidaa kunta biardi ah, qafrin markaa tahay dhul bahgooyo ah cidlo ah aw falaatin ama dhul lamadegaan ah oo fadallad raaxilataka hashaadii ay kaalunto saadkaagii iyo sahaydaadii iyo wuxuu dhan dusheedu ahaa fadacawtahu aad barido raddaha calayka kuu soo celinaye qaala waxaan idhi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi achad ilaya aniga ila ballan macnuhu waa maxay waxaad ii sheegtaa shay diinta ilaahay ka mid ah oad igula ballanto oon anna sameeyo shay aan ku dhagaan doonayaa qaala nebiga markuu wuxuu yidhi laa tasubanna axad laa tasubanna axada ha caayan weligaa qofna qofna weligaa ha caayan qaala marka saxaabigii jaabir bni saliim baa hadlayo wuxuu yidhi jaabir bni sulaym qaala wuxuu yidhi famaa sababtu bacdah nebiga gadaashii ma aanan caayin xuran qof ah walaa cabdan addoon walaa baciiran awr walaa shaatan neef ari ah macnaha bini aadan iyo xayawaan wax aan weligay caaye leh ballantii nebiga calayhi salaatu wasalaam siduu u fuliyey saxaabiga isaga waxaa kaloo lagu yidhi intaa marka waa hadal yaroo dhextaalo isaga uu ku soo daray maxaa yeelay laa tasubanna axad intaa keliya ma ahayn dardaarankii nebiga marka wuxuu inoo sheegaya uun kelimadaas siduu ugu camal faleeyo wuxuu yidhi weligay maalintaa kadib qof xorna ma caayen qof addoonna ma caayen geelna maanan caayen arina maanan caayen waxaan caayey ma leh walaa taxqiranna sidoo kale waxaa loo dardaarmay walaa taxqiranna ha xaqirin oo ha min almacruufi waxa wanaagsan shay-an wax ka mid ah wax un wanaag ah waxba ha ka xaqirin ha ka gaabinin ha dhihin qofkan miyaan waxaa kula aadi karaa soo wax wanaagsan ma aha sii haba yaraada hadduu doono sidoo kale ha noqdo wa an tukallima inaad la hadashid akhaaka walaalka wa anta adiga oo munbasitun ilayhi u fidinaya xaggiisa wajhaka wejigaaga adigoo u dhoolla cadaynaya qalbi furan weji furan walaalkaa kula hadlaya ina dalika arinkaasi min almacruufi buu ka mid yahay macruufku ka mid yahay walaalka inaad kula hadashid markaad la hadlayso weji furan qalbi furan oo soo dhowaynaya waxay ka mid tahay macruufka maxalushaahidka xadiidka loo soo qaatay waa kan marka warfac izaarak maradaada kor u qaad ila nisfi saaq xaggee la gaarsiinayaa saaqa dhudhunka ah, xagga hoose weeye lugtii adinka hoose bartankiisa gaarsiiye fain abayta marka hadday naftaadu diiddo ilaa inaad hoos u dhigta mooye xaggeed gaarsiinaysaa kama dambaysti waagta fain abayta haddaad diiddo fa ila alkacbayni labada anqow ha dhaafsiinin labada qoob ha dhaafsiinin wa waiyaaka waxaan kaaga digayaa al alizaari maradii inaad hoos u dheerayso fainahaa iyadu hoos u dheeraynta naftirkeedaa waxay tahay min almakhiilati isla weyninkaba ahba muxuu ahaa khuyala kibir iyo isla weynin qofka inuu dharka u dheeraysta maaha oo isagoo kibir leh haddana dheerayn uu ku darsado maya ee dheeraynta naftirkeeda sifada izaarka la dheeraynayo yaaba khuyala ah buu nabigu leeyay calayh salaatu wasalaam waiyaaka waxaan kaaga digayaa adiga iyo waisbaala alizaari fa inahaa marada oo la dheereeyo min almakhiilati bay ka mid tahay kibirka iyo isla weynanka iyo tacajubka qofka naftiisa qaadqaadka ah yay ka mid tahay waina allaha allana laa yuxibu ma jecla almakhiilata isla weynanka iyo kibirka ilaahay ma jecla wain imru'un shatamaka dardaarankiisii waxaa ka mid ahaa nebigu u dardaarmay saxaabigan iyo ummadda inteeda kaleba wain imru'un haddii qofi shatamaka uu ku caayo aw cayaraka waa la macno uun ku aflagaadeeyo bimaa yaclamu fiika wax uu kugu ogyahayo ceeb ah qofi hadduu kugu sheego wax ceeb ahoo adiga uu kugu ogyahay warsoo kii sidaa ah ma tihid qofkii sidaa ahaa sow ma tihid sow sidaa iyo sidaa ceebtaa ma lihid maxaadiga marka kaala gudboon naftu waa dhiiranaysaa war ma aniga ha soo adigiiba sidaa ahaa baad leedahay maya xaaladdaa ah, naftaada haki bareega u qabo dib u laabo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi falaa tucayirhu adigu ha ku ceebaynin bimaa taclamu fiihi waxaad xaggiisa ku ogta waxaad xaggiisa ku ogtahay oo ceebayn ah ha ku sheegin marnaba kuuma bannaana ha samaynin ha caayin waxaad isaga ku ogtahay ha samaynin falaa tucayirhu ha ku ceebaynin bima taclamu waxaad ogtahay fiihi xaggiisa fainamaa wabaalu dalik fainamaa wabaalu wabaalku waa khasaaraha iyo hooga iyo dembiga ka dhalanaya musiibadan fa fainamaa wabaalu dalik arintaa khasaaraheedu wuxuu ahaaday calayhi dushiisa arintan iyada isagaa xambaaraya so kuma caayan ha isaga aamus maalinta qiyaamaha dembiga isagaa qaadanaya ajri xasanaadna adaa helaya cinda allahi jala wacala sidaa darteeda adigu ha aflagaadaynin ha caayin naf iyo shaydaan laakiin kuu ogolaan maayaan hadduu qofku wax yar kaa sheego intiisii uu ku dhahay in ziyaadaad ku daraysaa haddaad ku dartana dembiga adaa wada qaadanaya marka shaydaan wuxuu ku leeyahay warse waxaan wax kaaga sheegi karaa so isagii ceebtaa lahaa oo ceebtaa lahaa oo ceebtaa lahaa oo ceebtaa lahaa naftuna waxay ku leedahay war sharaf ka xig maxay dhihi jireen rag ciil cadaab buu ka doortay waa tiioo kale wey marka intii uu yiri iyo ziyaadaad isugu daraysa tii haddaba adigay cadaab ku gelinaysaa marka hadhow rawaahu abu daawuud wاtirmidiyu biisnaadin صaxiixin wqaala tirmidiyu wuxuu yidhi xadiiثu xasanu صaxiix wcan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi baynama rajulu yusalii musbilu izaarah xadiidkan wain kana fii isnaadihi shay laakiin wuxuu ina tusinayaa isbaalku sida uu u yahay waxaan wanaagsanayn laakiin xadiidka asalkiisu waa daciif weeye baynamaa rajulu xilli nin saxaabi ahi yusalii uu tukanayo laakiin marka uu tukanayay musbilun izaara macawiisdiisaa laalaaday oo anqawga dhaafsiisnayd way dheerayd qaala lahu rasuulu اllaahi sal اllahu alayh ali wasalam wuxuu ku yidhi idhab bax oo fatawadac soo weysayso fadahaba waa baxay fatawada'a waa soo weysaystay uma jaaa haddana waa soo noqday isagoo musbil aweli ah faqaala nebiga haddana mar labaad waa celiyo wuxuu ku yidhi idhab kac oo fatawadac soo weysayso faqaala lahu rajulu nin saxaabi abaama ah wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow maa laka maxaa dhacay oo amartahu aad u fartay an yatawada'a inuu soo weysaysto maxaa dhacay macnaa muxuu sameeyey waaba isaga salaad u taagnaaye inuu soo weysaysta haddana maxaad u amartay an yatawada'a inuu soo weysaysto uma sakata canhu nebigu uma jawaabina waa ka aamusay hadhow buu marka hadda hadlayaa qaala wuxuu yidhi kaana sababta loo yiri waxay ahayd inuu soo weysaysta amarka loo siiyey kaana wuxuu ahaa yusalli mid tukanaya wa huwa musbilun izaara isagoo isaarkiisuna iyo hosguntigii u qabayna uu ahaa musbil hoos u dheeraa wa ina allaha ilaahay laa yaqbalu ma aqbalayo salaatu rajulin qof salaaddii ilaahay ma aqbalayo musbilin ah nin ragoo salaaddiisa ilaahay ma aqbalayo musbil ah rawaahu abu daud biisnaadin صaxiixin calى sharطi muslimi lakin xadiidku waa daciif weeye wa can qays bni bishrin الthaclabiyi ataglabiyi waxaa laga wariyey qays bni bishrin الtaglabi akhbaranii wuxuu yidhi waxaa ii waramay aabbahay wa kaana wuxuu ahaa aabbahay jaliisan nin la fadhiista liabidar liabidarda buu la fadhiisan jiray abidarda iyo abidar labaduba waxay ahaayeen reer sham abidarda wuxuu ku duugan yahay demishq meesha la yidhaahdo masjidka umowiga dhabarkiisu ku duugan yahay abidarna wuxuu ku dugan yahay meel magaalada madiine ah xoogaa u jirta oo rabido la yidhaahdo isagii cabdulaahi ibnu mascuud baa hal meel ku wada aasan oo meeshaasay ku dhinteen labaduba isku sanadna waa dhinteenoo labaiyo soddonkii hijiriyada islaamka khilaafadii cumaan ibni cafaan halkaasay ku dhinteen cabdulaahi wuxuu ka yimid kuufa halkaasuu ku dhintay abidarna wuxuu ka yimid shaam halkaasuu ku dhintay isaguna rabide la yiraahdo waagii mucaawiyo isagu dhintay marka abidarda radi allahu tacaala canhu ardah ayuu la fadhiisanayey qaala wuxuu yidhi kana bidimishq rajulu min asxaabi الnabiyi salى اllahu alيh wasalam kana bidimishq magaalada dimishq la yiraahdo waa tan hadda wadankan syriya yirahdaan caasimada u ah kana bidimishq waxaa joogay rajulun baa jooga min asxaabi الnabiyi ah asxaab badan baa ku caasan aad iyo aad u tiro badan taabiciin warkooda badaa ahlulcilmigana kaba daranba kaana bidimishq waxaa ahaa rajulu oo min asxaabi nabiyi ahaa sal اllahu alayh ali wasalam yuqaalu lahu saxaabiga waxaa loo oran jiray ibnu xandala ayaa loo oran jiray wa kaana rajula mutawaxida wuxuu ahaa ninkan isaga ah ee la yidhaahdo ibnu اlxandala wa kaana rajula nin buu ahaa mutawaxidan gaar socodka iyo gooni fadhiisashada ayuu yaqaanay dadku hadday wada fadhiyaan keligiisu iska fadhiya haddii la sheekaysanayo ma hadlayo nin iska hadal gaaban wey qallamaa yujaalisu nnaasa sifadiisi iyo tilmaantiisii baana loo sheegayaa qallamaa waxaa aad u yara yujaalisu nnaasa dadka inuu la fadhiisto inamaa huwa salaatun hawshiisa ugu badanna waxay ahayd salaatun salaad inuu tukanhayo haddaad aragtaba waa tukanayaa waxaana aad u yarayd inuu dad la fadhiisto waa keligii wey macnaha dadkii oo dhan buu ka fogaaday falamaa faraqa ninkaa saxaabigaa ah markuu bogay salaadii fa inamaa huwa wuxuuba u fadhiisanayaa haddana tasbiixun wa takbiirun inta uu masaajid ka fadhiyo ima salaad buu ku jiraa haddaad arki weyda salaadii ama salaaddii uu ka baxana subxaan allah allahu akbar iyo dikri ilaahay buu u fadhiyaa ama qira'atu qur'aan waxay ahaataba xataa yatiya ahlah ilaa uu ka laabto oo reerkiisa ka aado famara bina wanaxnu cinda abidarda abidarda waa og yahay ninkan inuu saxaabi yahay labadoodu way is og yihiin abidardana waa nin furfuran oo dadkaa u imanayo oo waa lala sheekaysanaya oo bini aadamka ilaahay baa kala duway famara bina maalin buuna soo maray ibn alxandala ayaana soo maray xandaliyata wanaxnu annaga oo cinda abidarda ah faqaala lahu abudarda abudarda baa raba inuu ka hadal siiyo ayaa wuxuu ku yidhi kalimatan tanfacuna walaa taduruk ibn alxandaliyo waxaad noo tiraahdaa kelimatan noo dheh tanfacunaa annagana na anfacda walaa taduruka adigana dhib aan kuu geysanayn kelimad adigana aan dhib kuu geysanaynin annagana wax tar noo ah qaala wuxuu yidhi marka kelimadii buu xadiid ka dhigay oo wuxuu yidhi bacaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam sariya nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ciidan diray sariyadu waa ciidan ayuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam faqadimat way soo laabatay fajaءa rajulu minhum nin ciidankaa ka mid ahaa ayaa yimid fajaءa rajulu nin baa yimid oo minhum ciidankaa ka mid ah fajalasa fi اlmajlis wuu fadhiistay meeshii uu fadhiisanayey alladii majliskaasoo yejlisu fiihi rasuulu llahi sal alla alay wasalam wuu fadhiistay fadhigii uu nebigu fadhiisan jiray salawaatu wasalaamu caleyh macnuu waa maxay meel nebigu uu yimaado oo fadhiisto oo asxaabtiisu ay la fadhiistaan buu yimid oo halkiibuu sii fadhiistay faqaala lirajulin ilaa janbihi nin dhinaciisa ahaabaa marka wuxuu ku yidhi low ra'aytunaa xiina altaqaynaa low ra'aytanaa haddaadna arki lahayd xiina altaqaynaa marka aanu la kulannay naxnu walcaduwa aanu kulannay annaga iyo cadowga haddaadna arki lahayd dagaalkii ay soo galeen buu ka sheekaynaya oo wuxuu leeyahay niw haddaad ogaan lahayd dagaalkii aanu galnay annagiiyo cadowga markaanu kulannay faxamala fulaanun waacan hebel waa dagaalkii buu galo waa la dhaawacay ama hebel baa galo sidaasuu noq dagaalkii buu ka sheekaynaya fa qaala markaasuu wuxuu yidhi khudha minii wa ana algulaamu alkhifaariy saxaabigii baa yidhi iga hoobu yidhi wiil reer khafaar baan ahay qabiilkaa u dhashay waa ku dhuftay falammaa kayfa taraa fii qawli ninkii baa weydiinaya marka wuxuu ku yidhi kayfa taraa fii qawli maxaa u malaynaysaa ninka hadalkiisa qaala marka ninkii saxaabigaa kalea wuxuu yidhi maa uraahu ilaa qad batala ajru u malayn maayo ilaa inuu ajarkiisa buray mooye ninkaasi maxaa yeele hadduu islaamnimo iyo wax dhihi lahaa anigoo muslina iga qabsa gaal yaho gaalku dhalay wax dhan bay ahaan lahayd laakiin reerkiisii u nisba sheegtay fa samica bidalika aakhar nin kaleoo meeshii fadhiyey baa isna maqlay meesha fadhiyey baa maqlay faqaala markaasu wuxuu yidhi ma ara bidalika ba'san anigu u malayn maayo inay dhib leedahay maxaa yeelay ninkani islaamnimu ku dagaalamayey war anoo reer khafaara igahoo hadduu yidhi oo sidaa warankii ugu dhuftay ama wixii uu eh, seeftii ku dhuftay fatanaazacaa iyagii baa dooday marka xataa samica rasuulu lahi sal اla alي hore rasuulka waxma maqlaynin haddaa doodoodii intay hadalkoodii kor noqday rasuulkaa maqlay faqaala markaasuu rasuulka wuxuu yidhi subxaan allah ilaahay baa xumaanoo dhan hufan laa ba'sa dhib ma laha an yu'jara in laga ajarsiiyo oo wayuxmadaa loo mahad celiyo fara'aytu abadardaa baan arkay sura bidalik arrinka aad ugu farxay abidarda arrinkaa aad buu ugu farxay abidarda muunan ogayn sooma xadiidkan ibn alxandaliya soo maray kelimad noo dheh na anfacda adigana aan wax dhiba kuu geysanayn kelimadii hadduu u sheegay ninkii reer khafaar ahaa abidarna waayo abidardana waayo waa reer beni khafaar wey waa isku reer wey marka ninkii isaga ahaa kelimadii uu yidhi inaysan wax dhiba lahayn hadduu maqlay aad buu ugu farxay nin walaalkii oho waxa weeyaan dembi ah marka aanan ku dhicin ilaahayna uu ka ajar siiyey camalkiisii marka qofka walaalkaaga muslimka ajarka waxa uu sameeye ee wanaagga in lagu farxo yaa laga qaadanaya saxaabiga waxa uu sameeyey wajacala yarfacu ra'sahu ilayhi abidarda wuxuu gudagelay wajacala wuxuu gudagelay yarfacu ra'sah madaxiisii inuu kor u qaadaya ilayhi ninkii xaggiisa dhagihiisa aadinaya oo dhegaysanaya si fiican wayaquulu uu ku leeyahay aanta samicta bidalika adiga miyaa ka maqlay hadalkaa min rasuuli illaahi sala allahu calayh fayaquulu saxaabigii bn alxandaliya hadlo wuxuu yidhi nacam haa fama zaala yuciidu calayhi abidarda kama zuulin inuu ku celinayo famaa zaala abidarda muunan ka zuulin yuciidu calayhi inuu ku celinayo le warma adigaa maqla arrintaa warma iga hubtaa ma maqashay xiina wakhtigii xataa inii la aquulu ilaa an aniguba is iri buu yidhi layabrukanna calaa rukbatay siduu ugu dhowaanayo layabrukanna waaba ku fadhiisan doonaa calaa rugbatayhi labadiisa lowyo haa waa u soo dhowaanaya war mayga hubtaa nebigu sidaa ma yiri qaala wuxuu yidhi famara bina yowman aakhar intaasi waa hadalka ah, looma dan lahayn kelimada loo dan leeyahay waa hadalka soo socda maalin kaluu ninkii haddana na soo maray dad lama fadhiisto abidarda ummaddii oo dhan baa la fadhiisa isagu masaajidku imanaya salaadiisu tukanaya adkaartiisu iskala fadhiisanaya kadibna waa noqonaya reerkiisuu aadaya marka maalin kalu haddana na soo maray faqaala lahu abudarda baa sidii oo kale wuxuu ku yidhi kelimatan maanta noo dheh tanfacunaa walaa taduruk waxna noo tarta annaga adigan aan dhib kuu geysanin sidii shalayba xadii aanan aqoonin aad noogu sheegtay qaala haddana waa hadlo wuxuu yidhi qaala lana rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam rasuulka allah wuxuu noo yidhi almunfiqu clى اlkhayli kalbaasiti yadahu bالsadaqة almunfiqu ka nafaqaynaya clى اlkhayli fardaha faraskiisa uu u xiray fii sabiili اllahi weeyaan faraska u xiran fii sabiili اllah qofka nafaqaynaya ee cawskii intuu soo iibiya siinaya ee biyihii u soo iibinaya siinaya kalbaasiti yadahu wuxuu la mid yahay qof gacantiisa fidiyey bisadaqati sidaa wax u bixinaya maadaama neefkan aad u soo xirtay fii sabiili isla markaana aad nafaqaynayso cawskii baad u soo guraysaa waad siinaysaa ama masegidii iyo gallaydii baad siinaysaa ama biyihii baad siinaysaa waxaad la mid tahay qof ajarkiisii sidaa u socdo gacantiisii intuu furay saa wax u bixinayaad la mid tahay laa yaqbiduhaa wuxuu la mid yahay qof gacantiisii fidiyey oo sadaqo sidaa u bixinaya laa yaqbiduhaa aan soo celinaynin soo laabaynin gacantiisa uma mara bina intaasaa loo sheegay waana laysaga dhaqaaqay uma mara bina haddana waana soo maray yowman akhar faqaala lahu abudarda baa wuxuu ku yidhi kelimatan tanfacuna walaa taduruk haddana noo dhe kelimad na anfacda adigana wax dhiba ah aan kuu geysanin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi sal اla alay slam wuxuu yidhi nicma اrajulu khuraym alsadi waxaa nicmo leh ninka la yidhaahdo rag waxaa u nicmo leh oo u wanaag badan khuraym alsadi ninkii la ohan jiray saxaabiga ahaa laakiin hal ciluu leeyaha isaguna nebigu sheege calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi lowlaa tuula jummatihi waisbaalu izaari cilada uu leeyahay waxay tahay oo raggii uu ka dheerayn lahaa wuuna ka fiicnaan lahaa ee wuxuu kaga gaabiya ragga waxay tahay laba cilo oo waxa weeyaan tuulu jummati iyo waisbaalu izaari tuulaljumma waxaa loola jeedaa jumma timtaa la yidhaahdaa markay dheer tahay iyadaa magacyo badan leh jummada marka waa markay dheer tahay oo ay gaartay labada garbood kor bay ka soo baxday labadii garbood bay gaartay jummaa la yidhaahdaa marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nicma rajul ninbu u nicmo leeyahay khuraym alasadi lawla tuula jumatihi tintiisaa dheer haddaynan ahayn wa isbaalu isaarih hoosguntigiis iyo macawiistiis iyo go'iisa waxaa tiraahdidba dheerarka badan haddaynan ahayn fabalaqa dalika khuraym waana la ammaanay iinna waa lagu sheegay soo maha ninkii warkiibaa gaaray marka saxaabiga ahaa fabalaqa dalika warkiibaa waxa uu gaaray khurayman facajala khuraym waa soo orday war kale ma weydiisanin maxay tahay ma dhihin ma runbaa ma dhihin maxaa yeele saxaabadu beenba maynan aqooninba haddii intaa uu maqlay yaqiinna ay tahay waa soo cararoo gurigiisuu yimid midi taalay buu qaatay tintii buu qabsaday horta waa iyadii buu ka bilaabay marka faakhada wuxuu soo qaatay shafratan midi afaysan faqaaca biha wuxuu ka gooyey eh, mididii iyada ahayd jummatahu tintiisii dheereed buu ku gooyey ilaa udunayhi dhagaha intay ka soo gaarto tintii kor ka timid ee garbaha gaaraysay buu ilaa iyo dhagaha gaarsiiyey buu la simay wa rafaca izaarah maradiisana kor buu u qaaday ilaa xaggee ilaa ansaafi saaqayhi saaqaa hoose bartankiisa ilaa laga soo gaaro uma mara bina yowman aakhar macalushaahidka intaasuu ahaa uma mara bina yowman aakhar maalin kaluu haddana na soo maray faqaala lahu abudarda waa ka ilhelo wuxuu yidhi kelimatan noodhe tanfacuna walaa taduruk qaala wuxuu yidhi samictu rasuulu lahi sal اllah alay wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka alla oo dhahaya inakum idinku qaadimuuna calaa ikhwaanikum walaalihiinaad u tegaysaan faaslixuu riaalahum faaslixuu hagaajiya rixaalakum waaslixuu hagaajiya libaasakum dharkiinna xataa takunuu kaanakum shaamatan fi اnnaas macnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam in la ishagaajiyaan oo isnadiifiyaan oo taasuu ka wada wuxuu yidhi waxaad u tegaysaan walaalihiin waa la soo laabtay ama safar baa laga soo laabtay ama xaalad baa laga waxay ahaataba fa aslixuu ricaalakum war awrtiinna iyo wixiinna iyo mataacdiinna iyo hagaajista waaslixuu libaasakum dharkiinnana hagaajista inaan qofku markuu safar dheer soo galo dhulkana uu yahay sibuu u iskagaysan yahay isagoo idil ishagaaji xataa takuunuu ilaa aada noqotaan kaanakum sidii idinka oo shaamatan fi nnaasi shaamatan waa meesha soo muuqatay intiisa kale jirka ka muuqanaysa ama tinta cad ee tinta madow oo dhan ka muuqanaysa macnuhu waa maxay dad quruxdooda iyo wanaaggooda uu ka dhex muuqanaya ummadda inteedii kale ilaa aad noqotaan faina allaha alle laa yuxibu ma jecla alfuxsha xumaanta ilaahay ma jecla ficilka xun ilaahay ma jecla wala tafaxush hadalka xunna ilaahay ma jecla ficil xun iyo hadal xun iyo wax xun oo dhanba ilaahay ma jecla rawahu abu daud baa wariye biisnaadin xasanin ila qays ibna bashri ninka la yidhaahdo faاkhtilifuu waa laisku khilaafay fii towhiiqihi wa tadciifihi waqad rawaa lahu muslimuna waa wariyey وعn أbي سacيidi الkhudriي waxaa laga wariyey radي الlه tacalى canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu الlahi slى الlه عlيh وalih وsلم wuxuu yidhi rasuulka alleh salawaatu rabbi وسlaaمه عlيh izaaru اlmuslimi qofka muslimkaa izaarkiisu ilaa nisfi saaqi weeyaan saaqa hoose adinka hoose nuskii weeyaan walaa xaraja dhib ma leh aw laa junaaxa ama dembi ma aha fii ma baynahu wa bayna alkacbayn hadduu hoos u dhigo baynahu isaga iyo wa bayna alkacbayn labada anqow anqowyada dhex bartamahood hadduu gaarsiiyo dhib ma laha laakiin maa kaana wixii ahaaday asfala min alkacbayni anqowyadii iyo qoobabka hoostooda wixii ahaaday ee dhar ah fa huwa fi nnaari weeyaan waman jara izaarahu qofka dharkiisa jiida baطran isla weynan lam yandur illaahu ilayhi xaggiisa ilaahay eegi maayo rawaahu abu daa'uud baa wariye biisnaadin صaxiixin وcan ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi marartu waa soo maray calى rasuuli اllahi salى اllahu alayh walih wasalam baan soo maray wa fii izaari anigoo maradayda cabdullahi bni cumar waxa qabsan doona dhowr hadda meeshan waan soo maray nebiga calayh salatu salaam oo meel fadhiya aniga oo maradaydu ay leedahay istirkhaa'an hoosu dhig maradii uu qabay baa hoos u dheeraatay qaala markaasaa nebiga faqaala wuxuu yidhi yaa cabdallah war cabdullaahiyow irfac izaarak farafactuhu kor baan u qaaday uma qaala nebiga waa ku celiyo wuxuu yidhi zid haddana ku dar fazidtu waa ku daray famaa ziltu maanan ka zuulin buu yidhi ataxaraaha inaan ku dadaalayo kor u qaadka bacdu wixii intaa ka dambeeye weligayba inaan kor u qaadayo on ilaalinayo kor u qaadka weligay kamaanan zuulin faqaala bacd اlqowmi dadka meesha fadhiiyey ee taabiciinta ahaa yaa la hadlay cabdullah hadal xadiidkan markuu u sheegay yo waxay ku yidhaahdeen ilaa ayna xaggee gaarsiisay markuu nebiga ka aamusay faqaala wuxuu yidhi ilaa nisfi saaqi adinka hoose nuskii baan gaarsiiyey ilaa ansaafi saaqayni weeyaan labada adime hoose bartamahooda rawaahu muslimun canhu cabdulahi bni cumar waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu lahi sal اla alي wsm wuxuu yidhi man jara hawbahu khuyalaa'an qofka dharkiisa jiida isla weynan lam yandur illaahu ilayhi ilahay xaggiisa eegi maayo yowma alqiyaamati faqaalat ummu salama hadduu nebiga sidaa yidhi mantuna cid allaale rag iyo dumarba way ku dhacaysaa looma kala soocin looma aaba yeelin rag iyo dumarba qofkii dharkiisa jiida inuu naar ku gelayo saasuu xadiidka tilmaamay marka ummu salama oo meeshii fadhisay baa dumarka u hadlaysa faqaalat ummu salama waxay tidhi kayfa tasnacu الnisaءa biduyuulihinna kayfa tasnac maxay ka yeelaysaa annisaau tii dumar ahayd maxay ka yeelaysaa biduyuulihinna maradan ay jiidayso xijaabkeeda dheer maxay ka samaynaysaa qaala nebiga wuxuu yidhi yurkhiina hoos bay u dhigayaan shibran taako faqaalat marka waxay tihi ummi salama iyadoo haddana hadlaysa idan hadday hoos u dhigta taako tankashifu waa faydmaysa aqdaamahunna gomadahoodiibaa faydmaya hadday tallaabo qaadaysiiyo hadday meel fuulaysaba intaba qaala nebiga wuxuu yidhi fayurkiina way hoosbay u dhigayaan fayurkhiinahu hoos bay u dhigayaan diraacan dhodhon laa yazidna ka kordhin maayaan dhodhon bay hoos u dhigayaan xaggey ka bilaabanaysaa khilaaf baa ka taagan bayna alfuqahaa qolo waxay yidhaahdeen ansaafu saaqi naftirkiisay ka bilaabanaysaa warkaa waa yaro adag yahay laakiin waxaa loo badan yahay inay ka bilaabanayso kacbaynkii meeshii ragga mamnuuca ahayd inay ka hoos mariyaan meeshaasay taaka ka hoos marinaysaa haddii ay muuqato dhudhun bay ka hoos marinaysaa dhibna ma leh waa laga yaabaa inaad isweydiiso tiraado hadda wasakhdin iyo waxaan la marayo waa la weydiiyey nebiga calayh isalaatu wasalaam sidaasaa loo weydiiyey wuxuuna yidhi meesha ka dambaysay aahirka ayaa ahiraysa dhib maleh haddii dharkuuna nijaase markaa muuqato lahayn aahir baa loo ictibaarinaya hadduu qalalan yahay rawaahu tirmidiyu abu daawuudin wtirmidiyu baa wariyey waqaala tirmidiyu xadiiun xasanu صaxiix baabu isticbaabi tarki tarafuci fi libaasi tawaaducan baabu wuxuu u baab yahay isticbaabu in la jeclaystay tarku tarafuci in kor yani isla weynan tarku tarafuc tarkiga waxaa loola jeedaa in laga tago atarafucu fi libaas dharka in kor la isugu qaado maa maxay dharkii ugu quruxda badnaa ee ugu qaalisnaa ee sida qofka inuu isaga tago isaga fogaado tawaaducan isagoo tawaaducaya qad sabaqa waa noo soo hormaray fii baabi fadli ljuuci markaynu ka soo hadlaynay juuca fadliga uu leeyahay wa khushuunati alcayshi nolosha adag jumalun in badan oo tatacallaqu bi albaab in badan oo axaadiioo baabkan ku tacalluqday aa noogu soo hormaray وcan mucaadi bni anasin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wali wasalam qaala wuxuu yidhi man taraka اllibaasa dharkii quruxda badnaa ee qaaliga ahaa qofka ka taga tawaaducan lilaahi isagoo ilaahay u tawaaducaya wa huwa yaqdiru calayhi islamarkaana kari kara inuu iibsado wuu karaa dharkaa inuu iibsado wuu karaa laakiin inuu iibsado wuu isaga oga tegey dacaahu allaahu ilaahay baa u yeera yowma alqiyaamati buu u yeeraa ilaahay calaa ru'uusi alkhalaa'iqi dadka oo dhan oo meesha wada taagan madaxooda looga yeeraa oo macnuu waa maxay iyagoo meesha wada taagan baa la dhaha hebel hebelow kaalay baa la leeyahay xataa yukhayiruhu maxaa loogu yeerayaa xataa yukhayiruhu ilaa ilaahay uu doorimaad geliyo min ayi xulali liimaani shaa an yalbasaha xullada iimaanka ah ee uu doonayo inuu xirto tee rabtaa baa leeyahay xullooyinkan oo dhan isku joogyadan jannada kee baad makan baa rabtaa makan baa rabtaa makan baa rabtaa maxaa yeelay tii quruxdii adduunku ka tegay ilaahay dartii subxaanah wa tacaala xadiiun xasanun rawahu tirmidiy waqaala xadiiun xasanuun baabu istixbaabi wuxuu u baab yahay in la jeclaystay adtawasuti dhexdhexaysiga fi libaasi dharka walaa yakhtasiru qofka inuusan ku gaabsanin oo keliya dharka xaggii maa yusraa bihi wax isaga lagu ceebayn karayo ligayri xaajatin dan la'aan walaa maqsuudin sharciyinna uusan u qaadanayn maqsuud dan sharciga una qaadanaynin وعن cمر بن شhعyب عن أbيه عن جده رضي الله تعالى عنه cبدالله بن cمر بن cاas weye qاala wuxuu yidhi رضي الله تعالى عنهma qاala رasuل الlahi صلى الله عليه لي وسلم wuxuu yidhi إن اllaha alle يuxibu waa jecel yahay أn yaraa inuu arko أثra nicmatihi nicmadiisa raadkeeda calى cabdihi addoonkiisa dushiisa ahaatay rawaahu tirmidiy baa warinaya waqaala xadiiun xasan ilaahay hadduu ku siiyey ha kaa arka weye laakiin waxa qaaliga ahee ummadda oo dhan ay u hanqaltaagaysa ee adigana kugu keeni karaa hadhow naftaada kibir iyo isla weynan ha la imanin wax cawradaadana astura islamarkaana dadka inaad ka mid noqoto ood ka mid tahay aan gooni lagugu tilmaamaynin waa waxay culimmadu u diidaan thawb shuhra waxa la yiraahdo thawb shuhra waa dhar khaas aho dad khaasa lagu yaqaano maya shuhro keenaya taa maya baabu taxriimi libaasi اlcariiri calى الrijaali wataxriimi juluusihi calayhi waistinaadihim ilayhi wajawaazi lubsih linnisaa'i baabu wuxuu u baab yahay taxriimi libaasi اlxariiri inay xaaraam tahay libaasi اlxariiri dharkii xariirta ahaa cala الrijaali ay xaaraam ka tahay wa taxriimi sidoo kale inay xaaraam tahay juluusihim inay ku fadhiistaan dharkii xariirta ahaa calayhi dushiisa oo barkimihii iyo kuraastii iyo wixii la mida in laga dhigo waa xaaraam wey wastinaadihim ilayhi inay ku tiirsadaan oo iyana waa xaaraam wa jawaazi inay u bannaan tahay dharkii xariirta ahaa lubsihi xirashadiisa lilnisaai dumarka inay u bannaan tahay dharka xariirta ah waa xariirta asalka ah xariirtan warshaduhu sameeyaan loolama jeedo xariir maaha taa xariirta asalka ah waxaa sameeya duud dixiribaa sameeya dixiri baa sameeya oo isagaa laga soo qaataa markaasaa dharka laga sameeya taa iyada ayaa loola jeedaa waa waxyaabo qaali ah dharkaasi uma bannaana ragga xaram wey waa qabow yahay waa dhar aad u jilicsan dharka iyaga ah, ragga waa ka xaaraam waxaa loo ogolyahay xadiidkii cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu ardaa wixii calam ah oo kale maalan haddii xariiq dheer ay tahay ama jeebka in yar oo ku taallo oo kale iyo dhib maah dhib ma laha haddii qofka daruuro u keento oo uu jiran yahay xadiidkaaynu arki doonno oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u banneeyey dadka qaarkii cabdiraxmaan ibni cawf oo kale iyo rag kale oo xanuunsaday candhadii baa ku dhacday ama isnidaamis waxaa tiraahdiidba korkoo dhan baa googo'aya dharka suufka hadduu xirto ka warra marka qofkii waa ku dhegaya hadhowna meesho dhan baa sii wada go'aysa korkiisii raysan maayo laakiin xariirtan waa dhar qabow korkana ma qabsanayso marka waa u sahlan tahay nabarkiina waa raysanaya taasoo kale hadday tahay dhib ma laha laakiin wixii ka soo haray ragga waa ka xaaraam dahabkana waa la mid ragga waa ka xaaraam waxaa keliya loo ogol yahay wixii qofka jirkiisii maalan laftiibaa kabtay ee jabtay in lagu kabaa oo birtii lagu kabaya dahab ay noqotaa dhib ma leh iligiibaa jabay in ilig dahaba uu gashtaa dhib ma laha wahaakada maxaa yeele way soo aroortay iyaduna laakiin dahab sidiisa kale aan iska xiranaya raggii ma bannaana faraatigii baan bannaanayn iyo wixii la mid ah saacadaha qaarkood inuu dahab yahay baa laga yaabaa laba mid weeyaan dahabka inuu yahay waxaan synthetic u yaqaanaan waxaan dahabka u eg ee aan dahabka ahayn dhib male kaa isaga hadduu yahay laakiin dahab asal ah laba mid weeyaan in birtaba ay tahay dahaba ah ama biyo dahab in la mariyey dusha laga mariyey waxay ahaataba ragga uma banaana miday tahayba ragga uma banaana waa mamnuuc wey waa loo diiday haddii laakiin ay tahay waxuun dhalaalkii dahabka oo kale laakiin aan dahab ahayn oo siday u badan tahay dhib ma laha taayadaa ama laakiin haddii kale axjaar ay ku jirto dhagxantan qaaliga ah dheeman baa ku jira dhib ma leh waa la ogol yahay maxaa yeele meel lagu diiday isaga ma hayno waa haba ka qaalislaanada dahabka waa ka qaalisan yahay laakiin ma hayno meel lagu diiday isaga waa bannaan yahay marka amaa saacadaha qaarkood ee dahabka ah ama dahabba ka samaysan maya xaaraam weeye ma bannaana ragga uma bannaana mamnuuc weeyaan وعن cمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yihi قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم wuxuu yihi laa تلبسوا ha labesanina الxريiرa faإna man qof allaaliyo qofkii labisahu xirta في الdunya adduunyadan ku xirta xariirtii lam yalbasu ciran maayo fi اlaakhirati muttafaq calayh wcanhu waxaa laga wariyey cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waa maqlay rasuulu lahi sal اllah alay wslam yaquul isagoo dhahaya inamaa yalbasu lxariira xariirta waxaa xiranaya man qof laa khalaaqa lahu aan nasiib lahayn aakhiradii mutafaqu calayh wfii riwaayati lilbukhaariyi waxaa ku soo arooray man laa khalaaqa lahu qofkaan nasiib u lahayn fi laakhirati baa xiranaya qowluhu uu yidhi man laa khalaaqa lahu ay laa nasiiba lahu weeyaan وعن أنس waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi qاala رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi man labisa الxariira qofka xariirta xirta fi الdunya adduunka ku xirta lam ylbishu ku xiran maayo fi الآkhiraةi متafق عaليه وعن عaliيi waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه qaala wuxuu yidhi ra'aytu waan arkay rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم baan arkay أkhda isagoo qaaday xariiran fajacalahu yeelay fii yamiinihi midigtiisa mara xariiruu qaaday oon midigtiisuu ku qabtay wadahabanna waa qaaday fajacalahu fii shimaalih labada gacmood buu ku kala qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam uma qaala dabadeed wuxuu yidhi ina haadayni labadan ma aragtaan xaraamun weeyaan calaa dukuuri ummatii ragga ummadayda xaaraan bay ka yihiin rag haddii la yidhi marka xaaraan bay ka yihiin maxaa soo hare dumar dumarku waa u xalaal weeye macnihi riwaayadaha qaarkoodna waa ku dareenoo waa arki doonaa rawahu abu daauuda biisnaadin xasanin وعن أbي muسى الأشcري waxaa laga wariyey radي الlه taعالى canه qaala wuxuu yidhi إna rasuul الlahi slى الlه عlيه وaلي وsلم qaala wuxuu yidhi xurima libaasu alxariiri waa laga xaaraam yeelay dharkii xariirta ahaa iyo wالdahabi dharkii dahabka ahaaba waa laga xaaraam yeelay ama dahabkii guud ahaanba waa laga xaaraam yeelay calaa dukuuri ummatii ummadayda labkeedii oo dhan waa laga xaaraam yeelay ilmihii yaraa iyo qofkii weynaa ninkii weynaa waa isku mid wey wiilkii yaraa iyo ninkii odayga ahaa waa isku mid wa uxilla liinaafihim waa loo xalaal yeelay liinaafihim dumarkoodii intii dhadigna waa loo xalaal yeelay oo macnuhu waa gabadhii yarayd iyo islaantii waayeelkahayd waa u xalaal wey rawaahu tirmidi baa wariye waqaala xadiiun xasanun saxiix وعن xudayفة بن اليmاni waxaa laga wariyey radي الlه taعالى canه qaala wuxuu yidhi nahana النabiyu slى الlه عليه لي وsلم nebiga alle waa noo diiday an nashrba inaanu ku cabno fii أnyaة الذahabi والفiضة وan naأkula inaanu ku cunno fiiha weelasha inaan wax ku cunona waa noo diiday وcan lubsi الxariiri sidoo kale waxaana loo diiday dharkii la xiranaya xariirta ahaa iyo wdibaaji diibaajkiina waana loo diiday waa xariirta iyo suufka marka laysku daro وan najlisa calayhi sidoo kale waxaana loo diiday inaanu ku fadhiisanno ama dharkii lagu seexanayay ha noqdaan ama dharkii eh, kuraasta ha la saaro ama barkamihii ama wixii la mida waxaaso dhan waa xaaraam wey rawaahu اlbukhaariyu baabu wuxuu u baab yahay jawaazu lubsi lxariiri xariirta dharkeedii in la xiran karo inay bannaan tahay liman qof ay u bannaan tahay qof bay u bannaan tahay oo keliya bihi xukatun qaba xukadu waxaa weeyaan eh, isnidaamiskii waxaa reemagaalku u yaqaaneen ama candhadii وعن anasin waxaa laga wariyey radi alahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi rakhasa waa baneeyey rasuulu lahi sal اllah alay wasalam lizubayr bn alcawaam weeye wa cabdiraxmaan bni cawf labadaa nin nebigu waa u baneeye oo asxaab alcashar mubashiriin bay ahaayeen asxaabtii nebiga alayh salat slam ragga odayaashay ka mid ahaayeen radi allahu tacaala canhuma nebigu waa u baneeyey fii lubsi اlxariiri lixakatin kanat bihima marka dharkii suufkaa ma qaabili karaynin kan xirtuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayh baabu nahyi wuxuu u baab yahay in la diiday can iftiraashi juluudi الnumuuri wاlrukuubi calayha sidoo kale waxaan bannaanayn rag iyo dumarba u bannaanayn oo la diiday iftiraashu in la gogasho juluudi haragi annumuuri jamcu nimri weeyaan waa maxay waa shabeelkii weeyaan iyo wاlrukuubi in la fuulo calayha dusheeda oo laga dhigto rukuubkii macnaha waa koorihii in la saarto oo kale iyo wixii la mida ama barkimihii laga dhigto ama joodariyaashii laga dhigto ama gogol un laga dhigto waxay ahaataba ma bannaana wax allaaliya wixii dugaag ahoo dhanna waa la mid baabkaasay qaadayaan libaaxii baan bannaanayn shabeelkiibaa sidaas ah iyo wixii la halmaala وعن معاaوية رضي الله تعالى عنه waxaa laga wariyey qاal inuu yihi qاala rasuul الlahi slى الlaه عليه لي وsلم wuxuu yidhi laa tarkabuu ha fuulina alkhiزة khizigu waa xariirta saafida ah wala الnimaara waa shabeelkii haragiisii xadiiثu xasn wey rawaahu abu dawuud baa wariyey وغayru بisnaadi xasanin وعن أbي الmليxi waxaa laga wariyey can أbihi qaala radي الlahu tacalى canhu ana rasuul الlahi salى الlه عليه وsلم naha waa reebay can juluudi الsibaaci dugaag oo dhan haragiisii waana laga reebay in la isticmaalo rawahu abu daud baa wariyey wtirmidiyu wالnisaئiyu biisnaadi صixaaxin wfii riwaayati litirmidiy waxaa ku soo arooray naha can juluudi sibaaci nebigu waa reebay juluud sibaac haraga sibaaca dugaaga haragiisa nebigu waa noo diiday an tuftarasha in la gogasho ayuu nebigu diiday sababtuna waxay tahay maxaa yeelay xayawaankan maadaama uu yahay xayawaan muftaris ah inuu adiga noloshaada raad ku yeeshaa la diidan yahay hilibkiisa xaaraam ah oo haragiisa xaaraam ah oo wax isticmaalkiisa o dhan baa xaaraam ah baabu ma yaquulu ida labasa thawban jadiida aw naclan aw naxwa qofku hadduu dhar cusub ama kaba cusub xirto maxaa la dhahayaa muxuu leeyahay markuu xiranayo وcan abi saciidin اlkhudriy radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu اlahi salى اlه alay slam wuxuu ahaa ida stajada thawban hadduu dhar cusub nabigu xiranayo samaahu biismihi magaciisu ku magacaabi jiray cimaamatan haduu yahay qamiisan u yahay aw ridaan ama go u yahay wayaquulu wuxuu dhihi jiray allaahumma ilaahayow laka alxamdu adigay mahadow dhan kuu sugnaatay anta adigaa kasawtanihi imarashiiyey asaluka ilaahu waa ku weydiisanaya khayra maradan khayrkeedaan ku weydiisanaya wa khayra maa shay khayrkii baan ku weydiisanayaa sunica lahu loo sameeyey wa acuudu bika ilaahu waa kaa magangelyo weydiisanaya min sharih shartiisaan kaa magangelyo weydiisanaya washara maa shay shartii baan kaa magangelyo weydiisanaya sunica lahu loo sameeyey rawahu abu dawuud baa weriye tirmidiy waqaala xadiiثu xasanu baabu istixbaabi ibtidaa'i biاlyamiini wاllibaasi hada albaabu baabkan isaga taqadama maqsuuduhu maqsuudkiisii waa noo soo hormaray wadakarna alaxaadiiثana waa sheegnay aلصaxiixata ee ku soo aroortay صaxiixa ahayd fiihi wallahu subxaanaه wa tacala aclam الله أكبر والله أكبر الله أكبر والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله